رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaa noogu soo dambayso aan ku jirnay khaswadii iyo duulaankii tabuuka waxaa noogu soo dambaysay oo kale rasuulka sala allaahu calayhi wasalam oo intuu tabuuka ka soo noqday intuu tabuuka ka soo noqday reer madiine ay aada u soo dhoweeyeen intaa wixii ka dambaysayna wuxuu galay masjidka laba rakacadoodna rasuulku wa uu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam dadkii buu la fadhiistay almukhallafuuna kuwii haray ayaan qaadanaynaa wa jaa'a waxaa yimid almukhallifuuna kuwii la dibdhigay oo min almunaafiqiin munaafiqiinta markaa ka mid ah yactadiruuna iyagoo cudur daaranaya wayaxlifuuna u daaranaya rasuulka faqila wuxuu ka aqbalay calaaniyatihim calaaniyadooda wixii ay muujiyeen oo dhaartii cudurdaarkii ay duuteen ayuu rasuulku ka aqbalay wawakala wuxuu u wakiishay saraa'irihim waxa u qarsoon oo laabtooda ku jirayna ila allaahi subxaanahu wa tacaala wixii ay muujiyeen oo ay caddeeyeen ayuu nebigu ka aqbalay waana cafiyey waana u dembidaaf weydiiyey sirtiinana allah yaqaan buu yidhi wa jaa'a waxaa yimid alaaatun saddex nin oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah alsaadiqiina iimaankoodana ku run sheegay saddex nin oo aan munaafiqiin ahayn oo laakiin iimaankoodu run yahay ayaa yimaadeen kaanuu waxay ahaayeen qad takhallafuu kuwa ka haray canhu rasuulka xaggiisa ama khaswadii tabuuka wahum saddexdu waxay kala ahaayeen kacab ibni maalik wa muraarat ibnu rabiica iyo wa hilaal ibnu umaya saddexdaa nin duulaankii ayay ka hareen fasaddaquu way run sheegeen marka runtay markaa ka hadleen walam yactadiruu ma aysan cudur daaranin wax cudurdaara ma sheeganin ee inay iyagoo kari kara inay baxaan haddana ay hareen bay ka run sheegeen fa amarahum wuxuu amray nebiga wuxuu amray an yantadiruu inay sugaan wuxuu amray nebiga fa amarahum rasuulku wuxuu amray an yantadiruu inay sugaan arrintooda waa loo kaadiyey oo dib baa loo dhigay rasuulkuna wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam in arrintooda dib loo dhigay oo ay kaadiyaan ilaa ilaahay uu ka xukminayo subxaanahu wa tacaala intii ilaahay uu ka xukmiyo ayaa arrintooda la dibdhigay oo sug ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa arrintiina ilaahay markaa ka xukmiyo xataa yaqdiya allaahu ilaa ilaahay uu xukmiyo fiihim dhexdooda wa amara wuxuu amray rasuulka almuslimiina muslimiinta wuxuu amray allaa yukallimuuhum inaanan lala hadlin saddexdaa nin in hadalka laga goosto fatahayara waxaa doorsoomay lahum ayaga oo dooriyey annaasu dadkii dadkiibaa taqyiir ku sameeyeoo qofkii uu arkahayo yaa wuxuu u maleeyaa inuusan markaa garanaynin wa waxaa inkirtay lahum ayaga alardu arladii arladii ayaa inkirtay macnaha arladii ay yaqiineen maba ahanba waayo dhul aad joogtoon cidna kula hadlaynin dhibkeeday leedahay wadaaqa waxaa ciriirtoomay calayhim korkooda anfusahum nafafyaalkooda waa adallama waxaa la mugdiyowday oo mugdi noqotay calayhim korkooda addunyaa adduunkii oo dhan falammaa markii tama uu u buuxsanay calaa daalika arrintaa hadalta ah arbacuuna yowman afartan maalmood markay marahayeen amarahum wuxuu amray rasuulka aydan sidoo kale allaa yaqarabuu inaysan u dhowaanin nisaa'ahum xaasaskooda markii hore dumarkoodaabaa loo ogolaa konton ayaa laga aamusnaan doonaa afartan markay u dhammaatay rasuulku wuxuu dhahay xaasaskeenna ka durqa hana u dhowaanina allaa yaqarabuu inaysan u dhowaanin nisaa'ahum xaasaskooda xataa idaa tamma ilaa ay dhammaystiratay khamsuuna yowman konton maalmood anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala towbatuhum towbadoodii faqaala wuxuu yidhi alla weynaaye wa cala alalaatati saddexdii dushoodana waa laga towbo aqbalay alladiina kuwaasoo khullifuu la dibdhigay xataa idaa daaqat ilaa ay ciriirtoontay calayhim korkooda alardu dhulkii bimaa raxubat ayadoo waasica ayadoo ruxbo iyo waasictinimo qabto iyo ayagoo la ciriirtoontay wadaaqat waxaa ciriiri noqday calayhim korkooda anfusahum nafafyaalkooda wadannuu waxay maleeyeen anlaa malja'a min allaahi in ilaahay laga magangeli kara meel inuusan jirin ilaa ilayhi xaggiisa maahane meel loo carari karoon ilaahay xaggiisa ahayn inaysan jirin taasay markaa ogaadeen taasay markii dambe ogaadeen oo ooy maleeyeen allaa malja'a min allaahi ilaa ilayhi xaggiisa maahana uma intaa ka bacdi taaba calayhim towbuu ilaahay waafajiye liyatuubuu say u towba keenaan ina allaaha ilaahay huwa ilaahay wuxuu ahaaday attawaabu alla towbad aqbal badan alraxiimu haddana naxariis badan subxaana wa tacaala ilaahay alla tawaab ahoo toobad aqbal badan oo naxariis badan waaye fa farixa almuslimuuna muslimiintii way farxeen wastabshara waxaa bishaaraystay almukhallafuuna kuwii la dibdhigay fabashiruu fabashiruu way bishaaraysteen wa abashiruu way bishaaraysteen waa isku mide way bishaaraysteen wa ajaazuu wa ajaazuu waxay bixiyeen jawaa'is abaalmarin bay bixiyeen wa tasaddaquu wayna saddaqaysteen way sadaqaysteen wa kaana ascada yowmin maalintan ugu liibaanid badan bay ahayd fii xayaatihim noloshooda noloshooda maalintii ugu liibaanid badan bay markaa ahaayeen wanasalad waxaa soo degay aayaatun aayaat aayadahaasoo fadaxat ilmunaafiqiin munaafiqiinta lagu fadeexaynaayo aayad munaafiqiintii cudur daaratee nebiga istikfaarka ka dalabtay ee beenta u sheegtay ee cudurdaarka beentana kuwa waa la fadeexeeyey wakashafad waxay fayday ama wakashafad waxay faydeen aayadaha saraa'iru alkaadibiina kaadibiintii beenaalayaasha sirirgaalkoodii wixii u qarsoonaa ayay fayday aayaddii wabasharad waxay ugu bishaaraysay almu'miniina mu'miniintii alsaabiqiina iimaankooda ku run sheegayn way u bishaaraysay wa basharat ilmu'miniina mu'miniintiina way u bishaaraysay aayaadkii soo degay alsaadiqiina iimaankooda ku run sheegay faalxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahayaa mahad iskale caalamkoo dhan rabbi u ahaaday kaana rujuucuhu soo noqodkiisii wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam can tabuuka tabuug uu ka soo noqday fii shahri rajab bishii rajab ayay markaa ahayd markuu rasuulku ka soo noqday duulaankii tabuuka rajab ayay markaa ahayd sannadii sagaalaad ee hijirigeeda wa waxaa la codsaday sannadkaa sagaalaad ee bishaa rajab ee tabuukana annajaashi najaashi waa markaa la codsaday najaashiyaa markaa dhintay oo asxamat ibnu abjar la oran jiray waa melikulxabasha xabasha boqorkeeda boqorkii xabashuu markaa ahaa fii haada ashahr isla bishaasaa la oofsaday fasallaa waa uu ku tukaday calayhi korkiisa rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam salaata alghaa'ibi salaada janaasadae ghaa'ibkaa ayuu ku tukaday fi lmadiinati magaalada madiine qofkii meel muslim aan joogin ku dhintaa ama se janaaso la'aan la aaso in loo tukan karo janaaso haa'ib ah uma intaa ka bacdi tuwafiyad waxaa la odsaday ibnatuhu gabadhiisii rasuulka ummu kulfuum markaa ahayd gabadhii ummu kulfumna waa la obsado way dhimatay radia allaahu canha fii shahri shacbaan bishii shacbaan sannadii sagaalaad ee markaa hijrada haddii najaashi rajab uu dhintay ayduna shacbaan bay dhimatay isla sanadii sagaalaad ee markaa hijriyada fasalla waa uu ku tukaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam calayha inanta korkeeda wa dafanaha wuxuuna ku aasay bilbaqiic waxasina calayhaa aad buuna ugu murugooday nebiga dusheeda xusnan shadiidan xusno iyo murugyo markaa xoog badan xusni aad u daran buu rasuulku u murgooday cuhmaan baa qabay horey waxaan u soo tilmaamay dagaalkii badan markii laga soo laabtay ama lagu maqnaa ayuu nebigu u intiqaanaa ay xanuunsatay gabadhiisii ruqaya cuhmaan ibni cafaanna wuu ku dhaafay rasuulka bal inuu baxnaaniyo ee uu xanuunka ka saaro macnaha uu xanuunkeeda ka warhaayo xaaladaasuu ku dhaafay wayna dhimatay beder kadibna wuxuu siiyey rasuulka ummu kulfuum ummu kulfuum iyo ruqayo waa walaalo labadooduna cumaan baa guursadoo marba mid ka dhimatay wa qaala rasuulku marka wuxuu yidhi licuhmaan ibni cafaar radia allaahu canhu wuxuu ku yidhi low kaanad hadday ahaan lahayd cindii agtayda aaliatun tu saddexaad la sawajatukahaa waa kuu guurin lahaa tu saddexaad iima joogta maahee hadday joogi lahayd oo madax bannaan waa kuugu dari lahaa wa fii dilqacd bishii dilqacda sannadii sagaalaad ee hijriyada sidoo kale toofiya waxaa la oodsaday oo dhintay ra'su lmunaafiqiin munaafiqiinta kii madaxda u ahaa waa cabdullaahi bnu ubaya faistakfara lahu rasuulu ullaahi naxariis badna aad buu istikfaar ugu weydiiyey rasuulka sala allahu calayh wasalam in badan ma ahayn maxaa dhib lay gaarsiiyey wax badan ujeeddadiisu ma ahayn maxaa lay caayay saa darteed cabdullaahi ibnu umay guriga nebiga dhibka uu ka geystay ma sahlanin xataa rasuulka laf ahaantiisa faistakfara lahu rasuulu ullaahi rasuulkii allah istikfaar u weydiiye wasallaa calayhi haddana wuu ku tukaday waqad xaawala wuxuu isku dayey cumar radia allaahu canhu an yamnacahu inuu ka reebo can isalaati salaada calayhi rasuulka dushiisa uu ku tukanaya cabdullaahi faabaa rasuulkuna wuu ka diidey iddaa buu dhahay cumaro waa ku tukanaaye weliba waxay riwaayadaha qaar tilmaamayaan cabdulaahi oo wiilkiisii ahaa weliba inuu yidhi qamiiskaaga si aan aabbahay la xiriiriya kafantee waa siiyey kaali igula tuko wuu ku tukaday cumara isku dayey inuusan nebigu ku tukanin uu dhahay sayd ugu tukanaysaa munaafiq waaye waa lay khiyaar geliyey buu dhahay nebiga oo waxaa laygu dhahay istikfaar u weydii ama ha u weydiinin in tastakfir lahum sabciina mara toddobaatan jeer haddaad istikfaar u weydiiso alla dhaafi maayo subxaana wa tacaala wallaahi haddaan ogahay in aan uga badiyo in looga aqbali lahaa oo loo dhaafi lahaa aan uga badin lahaa raxmad baa looga dayan jiray naxariis looga dayan jiray sabir iyo dulqaad baa looga dayan jiray sala allahu calayhi wasalam uma intaa ka bacdi nazala waxaa soo degay alqur'aan oo yanhaa can asalaati can almunaafiqiin se aayad diidaysay qur'aan in munaafiqiinta salaad lagu tukado walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi waa soo degtay kelimatun kelimad waaye oo xawla alghasawaat duulaanada ku saabsan kelimadooyin baan qaadanaynaa iyo orah iyo hadal ku aadan ghazawaadkii duulaanada kaanad waxay ahayd lxarbi kelimada dagaal markaad maqasho tacnii mid loola jeeday ahaan jirtay fi ljaahiliya wakhtigii jaahiliga alqatlu dil wlfatk layn baabi'in wاlxraaq tadmiir baabi'in wاlnahbi boob wاsalbi furasho wahataka alacraad sharaftoo lagu xadgudbo manaa dumarkoo la kudsado wاlifsaada fi اlardi dhulkoo la fasahaadiyo waihlaaka alxarfa wاnnasla in la halaago la baabi'iyo beeraha iyo dugaaga amase xayawaanka duuna raxmatin ayadoo raxmadna laysku qabin walaa hawaadata jacayl muusan markaa jirin jacayl la'aan naxariis la'aan insaan laysku baabi'iyo kelimada xarbi iyo dagaal ayaa jaahiliga loo aqoon jiray falammaa goortii jaa'a uu yimid alislaamu islaamkiina khayara wuu dooriyey wuxuu bedelay haada almacnaa macnahaa xarbi loo yaqiinay taghayiran doorin iyo bedelitaan taaman oo dhammaystiran ayuu markaa bedelay fajacala wuxuu ka yeelay alxar dagaalkii sabiilan waddo lagu gaaro linusrati almadaluumiina dadka la dulmiyey u gargaarkooda wa kabati aldaalimiin daalimiintoo la celiyo la joojiyo dulmiga laga celiyo wa wasiilatan bay ahayd wasiilo lagu gaaro libasti اlamni amni in lagu fidiyo waassalaamu iyo nabadgelyo cala alardi dhulka oo dhan wadariicatin iyo dariicu shay lagu gaaro ayuu noqday liiqaamati alcadli cadaaladda in lagu ooga adduunka iyo wainqaadi ducafaa wainqaadin in la badbaadiyo la koriyo adducafaa dadka tabarta daran min baraafini alaqwiyaa dadka xoogga badan gacmahooda iyo farahooda in laga celiyo ilin haddii wax kala celiyo la helin xukun iyo waxyaabo kala joojinaya dadka aqwiyadaa farahooda inay la aadaan ducafada dhibbay markaa ahaanaysaa iyo waliikhraaji alcibaadi addoommada in laga bixiyo oo laga saaro min cibaadati alcibaadi addoonnimaday addoommo addoommo u yihiin loona bixiyo ilaa cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala wadda lagu gaaro wa min jawri aladeyaani in dadka laga bixiyo diimaha dulmigooda waayo diin walba oo la sheegtay dadku hadda haystaan dulmi baa ku jira loona bixiyo ilaa cadli lislaami islaamka cadaaladiisa walam takun mana aysan ahayn min shiimati alcarabi carab dhaqankeeda shiimadeeda iyo carab caadadeeda iyo dhaqankeeda iyo waxay dabeecad u lahaayeen ma aysan ahayn an yakhdacuu inay isku dhiibaanay isku duleeyaan liaxadin axad mahmaa taala alqitaalu sibtuu wa wamahmaa si kastoo hala thaman lacagtiisu ay u fara badnaato khala thaman waxaa loola jeedaa qarash badan ba ha ku baxee weligood isma dhiibi jirin carab oo dagaalka ay gelahayaan waxay dhaqan u lahaayeen siduu noo sharxi doono xataa haddii la baabi'iyay eber noqdaan inaysan isdhiibin iyo wamahmaa si kasta oo hanaa uu u kor noqdo athamanu thamanta qiimo kastoo ku baxa macnaha daama wuxuu jiray alqitaalu dagaalkii uu socday bayna bakarin iyo wataqallub labadii qabiil ee reer bakar iyo taqlab dagaalkii ka dhaxeeyey fii xarbi albusuus xarbi ayaa ka socday oo xarbikii ay isaga hor yimideen arbaciina caaman afartan sano ayuu markaa socday afartan sano ayuu markaas socday dagaalkaa busuustee ka dhaxeeyey wa kaana daxiyatahaa waxaana ku naf waayey xawaalay wax u dhigmaa sabciina alfa muqaatil toddobaatan kun oo rag oo dagaalyahana ah ayadoo saa loo baaba'aya haddana maskaxdooda dhihi mayso aan dagaalka iska joojino walam yakhdac kuma khuduucin oo iskuma dhiibin axaduhumaa midkood lil'aakhara ka kale wadaamad wuxuu jiray uu ku socday xuruub alaws walkhasraj waa reer madiina nimankii aws iyo khasrajna akara min miata caam boqol sano wax ka badan walam yakhdac ma khuduucin oo isma diibin axaduhumaa midkood lilaakhara midka kale fa haadihi midani hiya ayadu shiimatu alcarabi waa carab dabeecaddeedii qabla alislaam ay lahaayeen muwaasalati xuruubi dagaalahoo la joogteeyo iyo wacadami cadami in loo quduuci waayo oo laysku dhiibi waayo lilcaduwi cadowga taasay dabeecad u lahaayeen saasaa marka dagaalkii jaahiligu ahaa uma intaa kadib jaa'a annabiyu nebigaa yimid sal alla alayh wasalam bilislaami buu la yimid fawaajahathu lcarabu carab waxay ku qaabishay rasuulka binafsi lusluubi dabeecaddii ay lahayn laftigeeda rasuulku markuu yimid sal allah calayh wasalam haddana carabtii waxay nebiga uga hor timid dagaal dagaalkaasoo sidii usluubtu ay ahayd ama dabeecaddu ay u lahaayeen ah wa jarraruuhu waxay u jiideen rasuulka ilaa saaxati alqitaali say u dhibaayeen ay u cadaadinaayeen waxay ku kallifeen inuu goobta dagaalka yimaado walaakinnahu laakiinse waajahahum rasuulku wuxuu ku qaabilay uu dagaalka ula galay biusluubin aakhara usluub kale dabci kale iyo usluub kale oo ay ku socdeen mid aan ahayn xakiimin oo xigmadaysan xataa fataxa ilaa rasuulku uu furtay quluubahum qalbiyaalkooda qabla an yaftaxa bilaadahum intuusan beledkooda furanin rasuulku dabeecadaha uu bilaabay oo uu kaga duwanaa waxay ahayd kow wuxuu furtay dadka qalbigooda kii dhib gaarsiiyou cafiyo kii dagaal mutestu iska dhaafo kii qoorta in laga goyo mutestu iska cafiyo saasuu marka hore qalbigoodii ku furtay intuusan beledkoodii furanin wa idaa qaaranta haddaad isku barbar dhigto xasaa'idi ghasawaatihi nebiga duulaanadiisa natiijadii ka soo baxday iyo wa gebagabadeedii natiijadeeda haddaad u barbardhigto binataa'iji xuruubi aljaahiliya dagaalkii jaahiliga ee natiijadii ka soo baxday taraa waxaad arkaysaa cajaban yaab cujaaban oo lala yaabo rasuulka dagaalkii uu ku jiray iyo jaahiliintii xilligay dagaalami jireen ee qabiil iyo balaayo loo dagaalami jiray cajiib baad arkaysaa fa majmuucu man marka laysku daro qutla loo dilay fii jamiici ghasawaatihi duulaanada nebiga oo dhan marka laysku daro iyo wa xuruubihi dagaaladii uu galay min almuslimiin dheh waalmushrikiin dheh waalyahuud waalnasaara hum dhammaantood fii xuduudi alfi qatiilin faqat waa kun qatiil kun qof baa la dilay waa intii nebiga uu dagaalamaya marka laysku daro muslim wixii laga dilay mushrik laga dilay yuhuud laga dilay xuduud alf bay noqonaysaa waalmuddatu alatii muddadii istaqraqathaa ay ku qaadatay nebiga haadihi alghazawaat duulaanadaasoo dhanna la taziidu kama badnayn calaa amaaniyati acwaam sideed sano dagaalka muddada uu wada yaraanteeda waa sideed sano inta la dilay way ka sii yar tahay macnaha markii aad fiiriso sida ay tahay ilaa hore waxaan usoo tilmaanay sabciina alf iyo boqol sano dagaal socday sideed sano socday kun qofood baa laisku tirtiriyey intii ku wada dhimatayba laa taziidu maka badna cala amaaniyati acwaam walaakinahu laakiinse fii haadihi alfatrati muddada alqaliilati ee yar iyo wa biihraaqi hada alqadari qadarka alqaliil ee yaroo la qubay min addami dhiig akhdaca way isdhiibtay aljasiirata alcarabiya kullahaa dhammaantood taqriiban marka la qiyaaso taqriib ahaan marka la fiiriyo macnaha mar allaala marka taqriib la soo dhadhoweeyo way iswada dhiideen dhammaan siddeedaas sano marka horena maxaan soo tilmaanay boqol buu dagaalku gaarayay cid cid isku quduucdana markaa ma jirin sababtu maxay tahay waxay tahay asagaa noo tilmaami doonee wuxuu ku tilmaamayaa rasuulku jug iyo dagaal iyo waxdisaayeel iyo wax dhibaatay hadafkiisusan markaa ahayn laakiin hadafkiisu uu ahaa sideebay ummaddu ku hormaraan khayr iyo wanaag ku gaaraan alla u rumeeyaan jirana ay markaa ku helaan jasiiratulcarab oo dhan baa wakhtigan isdhiibtay wa basada almn amnibuu ku fidiyey rasuulka iyo wassalaama nabadgelyo fii aqsaa rubuucihaa rubuucdeeda macnaha meesha ugu fog meesha ugu fog ee rubuucdeeda macnaha ay tahay waa deegaanadeeda meelaha ugu fog iyo wa arjaa'ihaa geesaheedao dhanba ataraa ma u malaynaysaa marka ataraa ma waxay kula tahay ood u arkaysaa anna haadaa arrintani yumkinu inay ku suuro gashay biquwati sayf sayf xooggeeda inay ku suuro gashay ma idinla tahay rasuulka mujamayr ummadda ku qabsaday dadkii oo dhan ay u khuduuceen carab iyo qoraysh iyo yuhuud iyo kulli ay isdhiideen ma waxay idinla tahay sayf keliya in lagu keenay waa maya atara ma ku aragtaa oo ma u malaynaysaa anna haada arrintani yumkinu inay ku suuro gashay oo ay ku timid biquwati sayfi xoog seefeed walaa siyamaa waxaanba ula sii jirinba waxaan ku sii jirin dheh binisbati haddii la fiiriyo liulaa'ika kuwa alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yatafaanawna kuwa ku faantama fi lxuruubi dagaallada liumuurin umuur bay ugu faantami jireen taafihatin oo liidata wax yar oo dhacay nin qayliyey yaa reer hebel ahay keliya yidhi intaasuu dagaalku ku socon jiray wayudaxuuna kuwaasoo ku huri jiray oo u bixin jiray biaalaafin kumaan bacda aalaafin kumaan kadib kumaan markay uga dhammaato meeshay dhiilaan aan iska joogna dagaalka kumaan kaley ka dabadiri jireen duuna an yutasawara minhum ayadoo aan la suuraysanin amase aan laga filaynin minhum xaggooda alkhuduuc inay markaa isdhiibaan kallaa maya xoog seefeed kuma imaanin bal iska daaye innahaa ayadu nubuwatan waa nebinimo waxaan rasuulku uu waday boob iyo dagaal iyo madax noqo ma ahayn nebinimay ahayd kow wa raxmatun naxariis wa risaalatun risaalo wa xikmatun xikmad wadacwatun dacwad wamucjizatun iyo mucjizo rabbaani ah wa fadlun min allaahi wa nicmatun fadli ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo nimco taasaa markaa lagu gaaray ama nicmo taasaa lagu gaaree seef laguma keenin qof kastoo la dilo laguma keenin qof kastoo la dhibaatay laguma keenin balse waxaanu wax badan siirada ku soo marnay qof nebiga seef u haystoo dili rabay markuu alle ka badbaadayuu iska cafin jiray sal alla alah wasalam bax iska bax caawa naagtii rida suntaa siisay waan soo marnay waa la saamaxay walow ninkii cunay uu ku dhintay loo dilay darteed aaway gabadhii caddi xatib gabadhii walaashiis ahayd ee la qabtay rasuulka alla iska kaymanaysa waa gaalad bax iska bax rati awr ah na siiya aaway gabadhii aan soo marnay biyaheedii la cabay aaway ninkii seefta inta soo qaatay rasuulku dhaa man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya caawa wiilkii aan soo marnay dhufay mataqaanaa ahaa ninkii mataqaanaa seefta intuu qaatay baxay ee damcay nebiga inuu soo dilo weliba sun dhexgeliyey in allaala intuu u tegay buu yidhi maxaad u timid wiilkaygaan furanayaa wahbi markaa ah seeftu maxay tahay seefta maxaan ku qaadi karaa runta ii sheeg war runta ii sheeg waa lagu celceliyey rasuulku waa cafiyey sala allahu calayh wasalam fumaan ibnu ufaal baan soo marnay aawo walaalayaal mar kasta wuxuu ku dadaali jiray inuu rasuulku dilo sal alla calayh wasalam gaabmuu u suuro gashay inuu ku dilo ayadoo xaaladdu ay saa tahay fumaan ibnu ufaal inta lugaha iyo gacmaha laga soo xirxiray masaajidka lagu soo xiray hadal adag rasuulka kula hadlay wuxuu xariga ka fure iska sii daaya intaa kuma imaanin dagaal kuma imaanin seef kuma imaanin dil kuma imaanin mashaakil badan ilaa kii la kari waayey maahane saa darteed waxay ku timid walaalayaal waa nebinimo waa naxariis waa risaalo waa xikmo waa dacwo waa mucjizo waa fadlun min allaahi wa nicma fadli iyo nimco ilaahay xaggiisa ka ahaatay markii aan ka leexanay manhajkii rasuulka iyo sida uu diin ku waday iyo suu u dagaalgeli jiray yaa baaba iyo dhib iyo rafaad nagu dhacay maalinba maalinta ka dambaysan muslimiinta culayska iyo mashaakilku markaa ku batay bedel maa loo baahnaa sanadba sanadka ka dambaysa inay ka wanaagsanaato muslimiintu guushoodu ay badato rabbi subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag ay ka rajeeyaan balse rabbiga xaqa waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay xaqanna waafajiyo siradii suluugii nebiga wax u wadi jirayna na fahamsiiyo kuwa ku dhaqmana ilaahay naga dhiga subxaana subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambaysaa waxaanu qaadan doonaa abuubakar oo xajka aadi doonaa waayo sanadii sagaalaad nebigana uusan xajin waayo mushrikiin baa sii joogtay asnaamna way joogeen waxyaaba noocaasna way jireen si qaab daranna waa loo xajin jiray gabdhaha iyo nimanka laftigooda intay dharkooda dhigtaan yay wada dawaafi jireen si looga nadiifiyo rasuulkana sanadka tobanaad uu u yimaado meeshoo nadiif ah sanadka ma uusan aadin rasuulka sal alla wasalam waayo jaahiliyaalka markay yimaadaan waxay dhihi jireen dharkan dembi waan ku galnay intay dharka wada dhigtaan yaa ayagoo qaawan ay dawaafi jireen gabdhaha intay calal soo qaataan go' yar farjiga intaysaa ugu aadiyaan cawradooda yay dhihi jireen alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu geedka maanta waa muuqanayaa dhammaantiis amase qayb ka mid ah hana soo fiirinin ragow naga sii jeesta sidaasay markaa dhihi jireen xaj abibakr baanu gelaynaa isba casharka noo soo socda haddii ilahay raado wabilahi towfiiq wallaahu subxaanah wa aclam